رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تاويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد كتاب الزكاة سكدي أيو كتاب يهي باب الحث عليها والتشديد في منعها وباب يهي الحث عليها زكاة ليسكو بوريو والتشديد iyo adkayn fii mancihaa diidadeeda la adkeeyo watashdiidi iyo adkayn fii mancihaa sakada diidideeda la adkeeyo bimacnaa shareecadu eh, sida ay u adkaysay sakada inuu ruuxii lagu lahaa bixin waayo oo uu diido sakadu waa tiirka saddexaad oo islaamku ku taagan yahay faradnimadeedana iyo inay tiirka saddexaad tahayna waa laysku waafaqsan yahay waa ijmaac waana xoolo yar oo xoolo khaasa ka laasima shuruud iyo sifaad khaasana u laasima waa can ibni cabbaasin radi allahu tacala canhuma ana rasuula allahi sala allahu alayhi waalih wasalam rasuul allah lama bacaa markuu diray mucaadan mucaad ila alyamani yaman markuu u diray qaala wuxuu ku yidhi innaka adigu mucaadow ta'tii waa tegi qowman dad baad u tegi ahla kitaabin oo kitaab dadkiisa qowm ahlulkitaab ah baad u tegaysaa yaman ugu tegaysaa oo deggan macnaha ilaa waxaa degi jiray nasaaraduna waa degi jirtay yuhuudduna way degi jireen marka dadkaasaad u tegi doontaa mucaad nebigu sal alla alay wasalam dambe ayuu u diray yaman waxaa laysku hayaa maxaakim buu ka ahaa mise qaadi buu ahaa fadcuuhum ugu yeedh buu nebiguh sal lla alay wasalam ilaa shahaadati an laa ilaaha ila allah qiraal la qiro cid xaq lagu caabudo inaysan jirin alla mooye wa annii anuguna rasuulullaahi inaan ahay kii alla soo dirsaday labadaa qodob inay qiraan ugu yeedh oo ugu baq fa inhum ayagu ataacuuka hadday ku ateecaan lidaalika arrinkaa hadday kugu ateecaan hadday kaa yeelaan waa oo ilaahay keligii in la caabudo aduguna aad tahay rasuulkii la soo dirsaday ee ilaahay soo dirsaday intaa hadday kaa yeelaan oo ogolaadaan fa aclimhum waxaad ogaysiisaa marka anna allaha alle iftarada inuu waajib yeelay calayhim korkooda hamsa salawaatin shan salaadood kulla yawmin wa leyla habeen iyo maalin kasta habeen iyo maalinkiiba shantaas salaadood in ilaahay ku farad yeelay saa ugu sheeg waase goorma waa hadday tawxiidka kaa yeelaan fa inhum iyagu ataacuuka hadday ku yeelaan lidaalika arrinkaa hadday kaa yeelaan ooy taana oggolaadaan shanta salaadood faclimhum waxaad ogeysiisaa ana allaha alle iftarada inuu waajibiyey calayhim korkooda sadaqatan saka inuu ku waajibiyey sakadaasoo tu'qadu laga qaadayo min akhniyaa'ihim kuwooda hantiilayaasha ah ee waxaysta oo fa turaddu la celinayo calaa fuqaraa'ihim kuwooda baahan ee dhibban lagu celinayo ayb fa inhum iyagu ataacuuka hadday ku yeelaan lidaalika arrinkaa hadday kaa yeelaan way ogolaadaan xoolaha laga qaadayo aqniyada fuqaradoodana lagu celinayo taana hadday yeelaan oo kaa ogolaadaan fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim wuxuu nebigu waxaan u kala digayaa adiga iyo xoolahooda kuwa ugu fiican ayb ilkaraa'im bimacna nafaa'is waay xoolaha dadka laga qaadayo xooluhu waa saddex qaarna waa xoolo hooseeya oo qiimo ahaan aad u hooseeya xoolana waa xoolo dhexdhexaad ah xoolana waa xoolaha kuwa ugu fiican waa xoolaha kuwa ugu fiican ama xagga hilibka ha noqdo ama xagga caanaha ama xagga kuwaasaa karaa'imul amwaal layidhahda fa iyaaka adigiiyo waxaan u kala digayaa wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwa u fiican wattaqi iskana jir buu nebigu sal lay slam iska ilaali dacwata almadluumi ka la dulmiyey habaarkiisa iska ilaali waxaa meeshaa ka muuqata wixii lagu lahaa wax ka siyaasan haddaad ka qaado waad dulmiday waay haddaad dulmiday oo uu ku habaarana waa halis wattaqi iska jir oo iska ilaali dacwata almadluumi midka la dulmiyey habaarkiisa fa innahu laysa baynaha fa innahu amar yashaan laysa ma ahaanin baynaha wa bayna allah habaarkaa isaga ah iyo ilaahay dhexdiisa ma ahaanin xijaabun wax astur ah yacni markuu habaartamo oo uu ku habaaro habaarkiisa si toosaa loo aqbalaya oo ilaahay iyo habaarkaas wax kala teedayo kala celinayo ma jiro ama kala asturayo toos buu ugu tagaya waana la aqbali wey macnaha rawaahu ljamacatu jamaacadii baa warisay xadiikaas xadiidkaa wuxuu imaamku sheekhu u deliishaday ama meeshaba loo keenay ama looba deliishanayaa sakaatulfitri waxaan u jeedaa sakada xooluhu inay farad tahay oo muxuu yidhi fa aclimhum ana allaha qad iftarada calayhim sadaqa waa fariidat ullaahi ilaahay baa farad yeelay oo waajibiyey inay farad tahay sakadu oy waajib tahayna khilaaf kuma jiro wa maxalu ijmaac bayn alculamaa bal bayn alumma waa laysla ogolya ayb xadiidka wuxuu sheekhu yidhi marka waqad اxtuja bihi xadiidka waxaa loo deliishaday calaa wujuubi sarfi الzaka sakada bixinteeda waajibnimadeeda fii baladiha baladkeeda lagu bixiyo ah, yaani xadiiska masaa'isha loo deliishanaya waxaa ka mida ee loo xujaysanayo sekada meesha lagu qaaday iyo beledka lagu qaaday ee xooluhu joogaan baladkaas masaakiintiisaa iska leh beledkaa masaakiintiisaa iska marka meel kale in loo safriyo inaan la ogolayn oo beled kale loo sii qaado culimada qabtabaa xadiidkan deliishanaysa oo say u deliishanayaan waa waxay u deliishanayaan xadiisku muxuu yidhi ree yamaneed baa laga hadlayay faaclimhum ana allaha iftarada calayhim sadaqatan tu'khadu min aqhniyaa'ihim min aqhniyaa'i ahli lyaman waa ree yamaneed aqhniyadoodaa laga qaadaya faturaddu calaa fuqaraa'ihim fuqaraa'i ahlilyaman ree yamaneed fuqaradoodaa dib loogu celinaya marka isla beledkii xooluhu yaallaanee sakadu ku go'day beledkii fuqaradiisa umbaa dib loo siinaya iyagaa mudan meel kale in loo safriyo oo muslimiin meel kale jirta loo sii qaado lama ogola culimmada qabta ayaa xadiiska deliishanaysa waana madhab imaam axmed iyo kayrkiibaa qaba in meeshaas fuqaradeedu ay u xaq leedahay waqad ixtuja bihi xadiikan waxaa loo deliishaday calaa wujuubi sarfi zaka zakada in lagu bixiyo waajibnimadeeda fii baladiha baladkeeda lagu bixiyo meeshay xooluhu xoolaha sakadu ay ka go'ayso meeshay joogaan baa baladka ah ayb washtiraai islaami alfaqiir adiga waxay soo istinaadaan culimmada qaar ka midihi waa la naqlin karaa bay leeyihiin zakada waase haddii meesha loo loo qaadayaay ay baahi siyaada a qabto meesha laga qaadayana waxoogaa ay ka roon tahay fuqaradeeda iyo masaakiinteeda sida meelaha ay masaa'ibta iyo kawaaristu ka dhacdo kale oo lagu baaba'ayo ama dadka muslimiinta halista ku jira xaaladaasoo kale marka waa la naqlin karaa bay leeyihi xaalad kalena way sheegaan culimmada qaarkood oo loo naqlin karo haddii sakada cidda aad u qaadayseed u dirayso ay markaa tahay qaraabo oo hadday qaraabo yihiin markaa ayadana waxa weeyaan ajir siyaada ah bay wadataa oo xadiisku waa kii ahaa sadaqada lagu bixiyo dadka sokeeyaha iyo xigtadaada waa sadaqatun wasila laba ajir baa laga heliyo ajru sadaqa iyo ajir qaraabo xidhiidhin baa ku jirta marka asbaab noocaasa ah in loo naqlin kara bay sheegayaanoo ka soo istidnoonayaan macna a'immada qaarkoodna shardiga maba qabaan waxaa kaloo ku jiro xadiidka loo xijaystay washtiraati eh, islaami alfaqiir faqiirka la siinayo sakada inuu muslim yahay shartinimadeedana waa loo deliishaday meesha wuxuu ka wadaa sideedaba zakada xoolaha ka waajibta ma muslimiinta keliya iska leh oo fuqarada iyo masaakiinta muslimiinta iska leh markii faqiirnimo wax lagu siinayo mise muslimba yuusan ahaanina faqiiroo dhan baa leh aayadda qur-aankii waxay tidhi innama asadaqaatu lilfuqaraa'i waalmasaakiin way itlaaqday way camimtay gaal iyo muslim ma kala qaaday laakiin xadiidkana waxay leeyihiin baa muujinaya miskiinka iyo faqiirka la siinayo sakada inuu muslim yahay waxa laga qaadanayaa waxaa laga qaadanayaa yacni waxa weeyaan dad soo qiray shahaadateynka salaadiina soo ogolaaday baa laga hadlayo ree ah kuwa aqniyadoodaa laga qaadi fuqaradoodii baana lagu celin waa fuqaradii muslimiinta halkaasaa yani wax weeyaan damiirkaa iyo meeshuu u noqonaya iyoba yaa muujinaysa inay fuqarada muslimiinta yihiin oo sharti ay tahay faqiirka sakada mudanaya inuu muslim yahay sidaana jumhuurtaa qabta culimmadaa badankood baa qaba sadaqada caadigeena sakada ahayn baa shardi ma aha gaalna waa siin karaa muslimna waa siin karaa ama sakada waxaa loo badan yahay muslimiinta basaa iskale wainamaa tajibu way waajibi buu yidhi wa annahaa iyadudhe waxaa kaloo loo xujaystay xadiidka calaa annahaa sakadii tajibu inay waajibayso fii maali tifli ilmaha yarkaa xoolihiisa inay ku waajibayso alhaniyi ee haniga ah camalan ku camalfalid daraaddeed bicumuumihi xadiidka cumuumkiisa lagu camalfalayo waxaa kaloo xadiiskan deliishaday oo loo deliishaday mas'alo kaloo khilaafiye ah oo iyadana laysku khilaafsan oo maxay tahay carruurta yaryarka ah een qaan gaadhin een mukallafkaba ahayn hadday xoolo leeyihiinoo aqniyo yihiin xoolahooda sikama lagu leeyay waxaa la mida majnuunka waalan qalinba ma saarnaba ilmaha yarkaana qalin ma saarna ayib xoolahoodii zaka ma ku waajibaysaa masaladu waxay ka imaanaysaa dadkanu ahluwujuubba ma ahaba dad wax ku waajibaan ma aha haddayna wax ku waajibin xoolahoodii hadday zaka gaadhaan zaka ma lagu leeyay xadiiska cumuumkiisa ama ilaaqiisa waxaa laga faa'iidaysan in saka lagu leeyahay xagee laga dliiyadana laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa tu'khadu min aqniyaa'ihim xadiisku wuxuu ilaaqay aqniyada saka waxaa laga qaadaa ruux hani ah ma la kala qaadin inuu yar yahay iyo inuu weyn yahay lama kala qaadin inuu caqli leeyahay iyo inuu waalan yahay xadiidku waa camimo aqhniyaaihim ahniyaa'i lmuslimiin difligani marka waa hani majnuunkani waa hani mar haduu hani yahay sakaa lagu leeyahay halkaasaa iyadana laga qaadano oo loo xujaystay culimmadaasa iyadana waa madhabuljumhuur madhabu jamaahiiri ahlilcilmi salafan wa khalafan ayaa waxay qabaan maalulmiskiin iyo maalulmajnuun in saka lagu leeyahay wasakadu ku waajibaysa waa masale la yidhahdo min baab yani khitaabul wadciga xaggiisay kaga waajibtay bay leeyihi camalan bicumuumihi xadiidka cumuumkiisaa lagu camalfalaya kamaa tusrafu sida loogu bixiyaba fiihi ilmaha yarkaa dhexdiisa sida sakada loogu bixiyaba maca alfaqri markuu faqiir yahay carruurta yaryarkeen qaangaadhin hadday yaraanta faqri ku darsadaan sakada ma la siinaa mise la siin maayo ya waa la siinaa laga qaadanaa in la siinayo fuqaraa'ihim baa la yidhi fuqaraa'i man fuqaraa'i iyo muslimiintoodii fuqaradooda waay faqiir haddii la yidhi lama kala qaadin majnuunka faqiirka ah sabiga ama tifliga faqiirka ah ruuxa weynee faqiirka ah sida markuu faqiir noqdoba haba yaraado ilmo yarba ha ahaadee sekada aan u siinayno ayaan markuu xoolo yeesho qani yahayna haba yaraadee oo ysan qaan gaadhin bay sakada uga qaadaynaa xoolihiisa sakada ugu waajibaysa macnaa saas weeyaan kamaa tusrafu sida loogu bixinayaba sakadii fiihi difliga loogu bixinayo maca alfaqri faqri la jirankiisa markuu yahay markuu faqri hayo oo baahan yahay macna ama miskiin bay hayba macna وcan abi hurarta radi allahu tacala canhu xadiidka waxaa kaloo laga qaadanaya salaaduu laga dalbi maayo kana asixi mayso ruuxaan ashahaadanin oo aan towxiid la imaan sidoo kaleeto sakadii salaaday ka dambaysaa sida tawxiidka ruuxaan la imaaninoo ashahaadanin aan salaad looga dalbanin ugana asaxaynin xadiidka daahirkiisa waxaa ka muuqda ruuxaan salaaddii aqbalinna hade sake iskuma mashquulin maayo wabitaali sakada salaadu ruuxa islaamnimadiisay sharti u tahay sidaasi waa madhab mxuu ahay saxaabada iyo taabiciinta iyo in badanoo culimmada fiqiga ka mida iyo xadiikaba ayb an abi hurarata radi allahu tacala canhu qaala wuxuu ihi qaala rasuulu lahi sal lay slam rasuulku wuxuu idhi maa min saaxibi kanzin nin kayd u saaxiiba ma jiro kanziga waxaa la yidhahdaa almaal اlmajmuuc alladii lam yu'adda sakaatuhu xoolaha urura ee aan sakada laga bixinin baa la yidhaahdaa kanzi la yidhaahdaa saasaa u fiican maa min saaxibi kanzin xoolo kayd ohon sakadoodii la bixinin mid u saaxiiba ma jiro yacni ruux leh ma jiro oo laa yuaddii uusan kaasoo laa yu'addii uusan bixinaynin sakaatahu sakadiisa uusan bixinaynin fiihi yani laa yu'addii zakaatahu fiihi dhexdiisa sakada ku waajibtay fiihi maalkaa ku waajibtay aan bixinaynin ma jiro ilaa hadduu jiro uxmiya waa la kululayn calayhi kansiga korkiisa fii naari jahannama jahannama dhexeedaa lagu kululaynaya qaybtan hore hadda waxay ku saabsan tahay waa ciddii lahayd xoolo lacagaha oo fidada iyo dahabka waagaas lacagaha hadda qaybtan hore taasay ku saabsantahay xukumkooda waxaa qaadanaya lacagaha booskii dahabkiiyo fidada galo dhan baa soo galaya marka tayib maa min saaxibi kanzin oo laa yu'addii sakaatahu sakadiisa aan gudanaynin fiihi dhexdiisa ilaa hadduu jiro kaas nin xoolo badan leh oo saka ku waajibtay oon sakadii bixinaynin hadduuba jiro uxmiya waa la kululayn calayhi kanzigii kaydkii uu lahaa ee u dhigtay ayaa la kululaynaya fi naari jahannama jahannama korkeeda dhexdeeda lagu kululaynaya fa yujcalu markaasaa laga yeelayaa kanzigii dahabkiiiyo fidadii weeye safaa'ixa baa laga yeelaya dhagaxyaal balballaadhan oo sibsib ah jamcu safiixa waa dhagaxa marka la ballaadhiyo oo sibsib laga dhigaa la yidhahdaa safiixa la sidii dhagax ballaadhan oo kala laga dhigaya wax balballaadhan oo sibsib ah sidaasaa dahabkii iyo fidadii laga dhigaya fa yukwaa markaasaa lagu kaawiyadaynayaa ama lagu gubayaa bihaa safaa'ixdii yacni wax weeyaan ayadoo la ballaariyey oo la kululeeyey baa waxaa lagu gubayaa jambaahu labadiisa dhinac iyo wa jabhatahu wejigiisa labada dhinac iyo wejiga lagaga gubaya xataa yaxkum allaahu ilaa ilaahay kala xukumo bayna alcibaadi addoommada dhexdooda meesha marka lagu gubayo waa banka qiyaamada ah, markii aakharo uu tago ayaa la gubaya marka xukumkiisii ama naar ama janna waa dambeeyaa laakiin inta hawshan marka la marinayo waa banka qiyaamada waay sida xadiisku tilmaamaya xataa yaxkum allahu ilaa ilaahay kala xukumo bayna cibaadihi addoommadiisa dhexdooda ilaa addoommada kala xukumo fii yowmin maalin dhexdii ayaa sidaa loo gelayaa kaana uu ahaaday miqdaaruhu qadarkiisu hamsiina alfa sana konton kun oo sano waa maalinka qiyaamada sida qur-aankuba sheegay maalinka qiyaamadoo konton kun oo sanoo tiradan tirsanna le'eg tiradadan tirsannaa maalinkaas baa sidaa lagu xiqaabaya dahabkii iyo lacagihii iyo fidadii iyo wuxuu kaydsaday ayaa inta la kululeeyo baa dhinacyaha iyo wejiga iyo lagaga gubaya uma kadibna yaraa wuxuu arkayaa sabiilahu jidkiisuu arkayaa yurana waa la waraya yurana way dhici kartaa in la xarakayo ah, yura waa la arki waay xataa yaraa ilaa uu uma kadibna yaraa wuxuu arkayaa sabiilahu jidkiisa imma ila aljannati inuu janno xaggeeda noqdo wa imma ila annaari ama naar xaggeeda inuu noqdo de markii la xukumo qiyaamada bannaankeeda iyo meesha la tuban yahay saasaa loo ciqaabay markii la xukumo kadib ama naar buu arrinkiisu xaggiisa aadi ama janno xaggeeduu aadi janno wuxuu aadi de markii ilaahay baa cafin waay macnaha yacni eh, taxta almashii'a waay taxta almashii'a ilaahay baa suu doono ka yeeli hadduu doonana wuu iska cafin oo sida inta loo ciqaabaa wixii dambe la cafinoo jannada layska geynaa haddii la doonana naar baa loo kaxaynoo waa la sii cadaabi labadaa mid bay ku dambayn macnaha kaasi waa midkii lacagta lahaa oo sakada aan ka bixin wamaa min saaxibi ibilin nin geel u saaxiiba ma jiro oo laa yu'addii aan gudanaynin sakaataha sakadeeda aan bixinaynin waa nin geella saka gaadhay oon sakadii ka bixinayn ilaa hadduu jira kaasi buixa waa la yani waxa weye waa ridi lahaa iyada buixa isagiibaa yaa la goglaya badxiga waxaa la yidhaahdaa marka weji weji loo seexiyo horaha loo seexiyo ayaa la yidhaahdaa ayb ilaa buixa waa la seexin oo yacni wax weeyaan waxaa loo seexinayaa wejiweji baa loo seexinaya laha iyada darteed baana loo seexinaya inay ku tumato biqaacin baa la seexinaya oo lagu tuurayaa meel bannaan qarqarin oo siman ayib qaaca iyo qarqarku way isku macno dhow yihiin waxaa la yidhaahdaa waa meesha siman ee ballaadhan baa la yidhaahdaa waa laba kelimo isku macno dhowa ama isku macnaha ayib meeshaasaa marka loogu tuuriyo loo seexini ka awfari maa kaanat intii ay jirtay ayada oo midda ugu dhammaystirnaan badan ah ka awfari maa kaanat intay jirtay ee uu geelaa lahaa wakhtiguu ugu tira badnaayee ugu dhammaystirnaa asagoo ah hadday soo martay maalan xilli geelu yaraa haddana waa batay haddana waa yaraaday haddana waa batay haddana waa yaraaday xilliguu ugu badnaa geelu waa laga soo dhigi awfari ma kaanat ayb tastannu xaal ay yani waxa weye tumanay yani durdurinayso calayhi korkiisay ku durdurinaysaa yani way ku tuman oo way dul ordi oo lugaha iyo cagahay marin tastannadoo saasaa laga wada macnaha tastannu xaal ay durdurinayso calayhi korkiisa ku durdurinaysa kullamaa madaa mar kastoo uu maro calayhi korkiisa ukhraaha qaybta ugu dambaysa ruddat waxaa lagu soo celinayaa calayhi korkiisa uulaaha tii ugu horraysa yacni waxa weeyaan geelu markuu wada maro oo qaybta ugu dambaysa ay sii marayso ayaa waxaa la soo majiirayaa haddana qaybtii u horraysee martay markaasay soo bilaabaysaa sidaasa ku jira hayaa waa la sii maraya waa lagu soo celin haddana way mari sidaasay ugu tumanaysaa kamaa madaa calayhi kullamaa madaa calayhi ukhraha ruddat calayhi uulaaha xataa yaxkuma allahu ilaa ilaahay kala xukuma bayna cibaadihi fii yowmin maalin maalinkaasoo kaana uu ahaaday miqdaaruhu qadarkiisa iyo qiyaastiisu hamsiina alfa sana konton kun oo sano saasuu isaguna ku jirayaa banka qiyaamada oo geeliisii umbaa lagu dhibaya geeliisii baa lagu dhibaya qaacidadu waxa weeye wixii ilaahay xuquuqdiisa aad ka bixin weydo asaga laftiisiibaaba lagugu cadaabiba laftiisbaa ciqaab kugu noqon aakhare keliya maaha xataa adduunkiibu cuquubo kugu noqonba munaafiqiinta markuu ilahay ka hadlayo tabaaraka watacaala fii suurati tawba waa kiila lagu lahaa macnaha yani waxa weyaan mxuu ahay walaa tucjibka amwaaluhum waawlaaduhum inamaa yuriidu allahu liyucadibahum biha fi lxayaati dunya waxaa la rabaa xoolahoodan in adduunka lagu cadaabo xoolahoodii baaba lagu wa watazhaqa anfusuhum wa hum kaafiruun haddana iyagoo gaala a naftu ka baxda marka xoolihii kadeed iyo rafaad iyo dhib iyo nasiina la'aan iyo barakadarni iyo adduunkiina waa lagugu ciqaabi aakharana hadde iyagii baaba cuquuba kugu noqonoo lagugu sii daynba uma marka kadibna yara wuxuu arkayaa sabiilahu jidkiisii buu arkayaa ima ila ljannati ama yura waa la arkayaa sabiiluhu ima ila aljannati inuu janno xaggeeda noqdo wa ima ila annaari iyo naarta xaggeeda inuu noqdo inuu ilaahay iska cafiyo ama in cuquubo kale loo sii siyaadiyo loo kaxeeyo wamaa min saaxibi hanamin mid adhile ma jiro adhi u saaxiib oo laa yu'addii isaguna aan gudanaynin sakaataha sakadeeda aan gudanaynin ilaa hadduu jiro butixa waa la goglayaa ama waa la tuurayaa isagii laha iyada darteed baa loo tuuraya waa la seexinaya biqaacin meel siman qarqarin oo macnaha wuxuu ahaaye eh, eh, waasica biqaacin qarqarin meel siman oo waasica ah ayaa loo goglayaa oo loo seexinaya ka awfari maa kaanat intii ay ahayd iyadoo ugu badan calayhi korkiisa tata'hu markaasay ku istaajinaysaa biadlaafihaa cidiyaheeda way ku tuman markaasay cidida ku maroojine fa fatata'uhu way ku istaajinaysaa biadlaafiha cidyaheeda wa tantaxuhu way ku hardinaysaa biquruuniha geesaheeda laysa xaaluusan ahaanin fiiha dhexdeeda ma ahaanin caqsaa'u mid gees laaban walaa jalxaa'u iyo mid seenyaa toona caqsaa'udu waa neefka geeskiisu laabmay wa marka neef gees laaban kuma jira geesuhu waa u wada fidsan yihin jalxa'udan waxaa la yidhahdaa waa neefka aan geesaba u soo bixinba oo seenyaa la yidhaahdaa kii seenyada ahaydee aan geeska lahaynna gees baa loo soo saari markaasay geesaha la dhiciyo cidyahay ku muxuu ahay yani ay ku istaajinaysa kullamaa madaa mar kastoo uu tago calayhi korkiisa oo uu maro ukhraaha qaybtii ugu dambaysay ayaa ruddat waa la celinayaa calayhi korkiisa uulaaha tii ugu horraysaa lagu soo celinaya Ah, yani mar kastoy dhammaataba dib baa loo soo celinaya xataa yaxkum allahu ilaa ilaahay kale xukuma bayna cibaadihi fii yowmin maalin kaana uu ahaaday miqdaaruhu aiia sana oo mima tacuduuna tirada aad tirsataan ah mima tacuduuna waxay ka dhigan tahay kun ee sano xisaabteedu waa tan aan xisaabsannoo kale ah, xisaabtan aan xisaabsanno oo konton kun oo sana ah wey macnaha ayb uma kadibna yaraa wuxuu arkayaa sabiilahu jidkiisa ima ila aljannati inuu janno xaggeeda noqdo ima ila annaari ama naar xaggeeda inuu noqdo sidaasaa marka lagu ciqaabaya ninkii geel lahaa ninkii ari lahaa iyo ninkii lacag lahaaba qaaluu waxay yidhaahdeen falkhaylu fardihii yaa rasuulalla rasuulka ilaahayow bal fardihii ka war rag baa farda lahoo geella aan lahayn adhina aan lahayn lacagna aan lahayn laakiin farta ka dheris bal ka war qaala nebigu wuxu uhi sal lay slam alkhaylu fardihi fii nawaasiiha foodaheeda dhexdeeda ow amase qaala wuxuu uhi falkhaylu fardihi macquudun mid la guntay weeye fii nawaasiiha yani foodaheeda dhexdeeda waxaa lagu guntay alkhayru khayrkii baa lagu guntay ilaa ywmi alqiyaamati ilaa maalinta qiyaamada laga gaadhay yani fardaha foodooda waa wejigii madaxu meesha iska galaan halkaasaa iyada khayrku kagaa guntan yahayba khayr baa madaxa iyo fooda u saaran way macna ayib nebigaa fasiray sal lay wsalamoo xadiidka bukhaariiyo khayrkii baa lagu fasiray oo khayrkaasi fooda kaga guntani waxa weeye aljru waalmaqnam ah, yaani waa lagu duuli oo waa lagu dagaal tegi oo jihaadka lagu qaadi oo diinta lagu faafinoo ama ajir baa lagu soo heli ama haniimaa lagu soo heli ama labadoodii baa lagu soo wada heli saas marka ilaa qiyaami saaca waxay cabbiraysaa fardaha dawrkooda iyo kaalintoodu ay dagaalka kaga jiraani ilaa qiyaami saaca inay jiri doonto oy mxuu ahaay ay noqon doonaan qalab lagu dagaalamo ayna meesha ka bixi doonin taasuu tilmaamaya alkhaylu fardihii buu nabig ur sal lay waslam alaaatun waa saddex hiya iyadu lirajuli waxay u tahay ajrun ajir bay u tahay walirajuli ninna sitrun astur bay u tahay walirajuli ninna waxay u tahay wisrun dembi bay ku tahay ragga fardaha dhaqda saddexdaa mid waa nin ajir ka heli iyo nin astur ay u tahay iyo nin dembigay ka raacay fa ama alatii midda hiya iyadu lahu ninka iskale leh ajrun ajirka u ah lahu isaga ay u sugnaatay ajrun ajir ugu sugnaaday farajulu ninka wa oo yatakhiduhaa fardihii yeelanaya fii sabiililahi jidka ilaahay dartii dhexdiisa ku yeelanaya yatakhiduhaa fii sabiililah yacni daacada rabbi iyo jihaadka inuu ugu adeegu u samaysta saas maana khayrka iyo wanaagga iyo jihaadka iyo diinta faafinteeda wahaakada ayb wayuciduha fardihii wuxuu u diyaarinayaa lahu jidka alluu u diyaarinaya wuxuuba meesha u samaystayoo fardaha u tabcayba oo u ilaalinayaaba ilaahay jidkiisa iyo diintiisa in lagu hormariyo nin waa ninka ajir bay u tahay falaa marka fardaha noocaa uu u samaystay falaa tuqayibu ma qariso shay-an shay ma qariso fardahaasi fii butuunihaa caloolaheeda kuma qariso yacni shay ma liqdo oo doog ama daaq ama calaf ah oo caloosheeda ma geliso ayb ilaa haddii ay dhacdo kataballahu allaahu alla wuxuu u qorayaa lahu isaga ajran ajir buu u qorayaa wax kastoy daaqdo ama ay cunto ay caloosha geliso ku qariso halkaa buu ka helaya ayb walow racaaha hadduu raaco fii marjin hadduu ku raaco meel oo dooxa ah ama meel bannaanoo daaqsin ah marjiga wa meesha xooluhu daaqaan hadduu meeshaa ku raaco famaa akalad waxay cunto oo min shayin shay ah famaa akalad ma cuntodhe min shayin shay ma cunto ilaa kataba allaahu alla wuxuu u qorayaa lahu isaga bihaa iyada ajran ajir buu uga qorayaa hadduu bannaankaa intuu u foofiyo midda hore waxa weeye hadduu siiyo calaf iyo cunto iyo uu siiyo ajir buu ka helay hadduu bannaankaa u sii daayo soo daaqdo u raacana wax kastoo cunta ajir buu ka helaya waatan dambana saas way macnaha walow saqahaa hadduu waraabiyo min nahrin hadduu webi ka waraabiyo kaana lahu waxaa uu ahaanaya bikulli qatratin dhibic kasta oo tuqayibuhaa farduhu ay ku qariyaan fii butuunihaa caloolahooda dhexooda ay ku qariyaan ajrun ajir baa ugu ahaaday hadduu waraabiyooo intuu webi geeyo ama toggeeyo ama meel ka waraabiyana dhibic kastoo caloosheeda kastoo biyo ajir ah, buu iyadana ka helaya ayib xataa dakara ilaa uu sheegay nebigu sal ly slam aljra ajir uu sheegay fii abwaalihaa kaadideeda dhexdeeda uu ku sheegay wa awraafiha iyo saaladeeda saas man yani suu waday wuxuu gaadhsiiyey xataa saalada ay dhigayso ajir buu ka heli kaadida ay kaajayso ajir buu ka heli ayib walow istannad hadday orodo sharafan meel taag ah, aw sharafayni ama laba taag hadday intay orodo ay hal taag ama laba taag booddo ay goyso hee kutiba waa loo qorayaa lahu isaga bikulli khuwatin tilaabo kasta oo takhtuuha ay tilaabsanayso ajrun ajir baa looga qorayaa hadday iska booddoy orodo oy meel taago ama laba taag ama saddex taag goysana tilaabo kastoy qaadayso socodkeeda ajir baa looga qorayaa adiga waxa weeye ninkaasi fii sabiilillaahi u diyaariyey waa ajir socdo way farduun kaasi ajir buu ka helaya wa ama aladii midka hiya iyadu lahu isaga sitrun ay asturka u tahay hee farajulu ninka waya oo yatakhiduhaa samaysanaya takaruman u samaysanaya takaruman ay alabulkaraama wuxuu raadinayaa mxuu ahaayey inuu sharaftiisa iyo karaamadiisa ku ilaashado ayb watajammulan iyo isqurxin isqurxin yani dadku yaynan baahidaada yaysan dadka u gudbin sharaftaada ku ilaasho ee isku qurxi oo muxuu ahaaye baahidaadu yaynan dadka u gudbin ee ha ku asturto u samaysanaya ha ku asturto gaadiid ka dhigo markaad u baahato fuul adeegso ee muxuu ahaye ha u baahanin dadka saasuu kaasi u samaysta kaa isaga ee qasadkaa u samaystay astur bay u tahay haddana maca dalika walaa yansa ma halmaamayo xaqa duhuurihaa dhabaryaalkeeda xaqa lagu leeyahay wa butuunihaa iyo caloolaheeda xaqa lagu leeyahay fii cusrihaa culayskeeda dhexdiisa iyo wa yusrihaa fudaydkeeda dhexdiisa markay xaalad adag haysato iyo markay xaalad fudud haysataba xaqa lagu leeyahay xaloosheediiyo dhabarkeeda ma halmaamayo bimacnaa wax weeyaan kaalmada waay inuu dadka uga kaalmeeyo oo uu muxuu ahay dadka baahangaadiid uga dhigo oo uu dhiban ku garab qabto oo xuquuqda noocaasoo kaleeta ah fii butuunihaana waxaa laga wadaa yacni iyadii lafteediibaa xaq leh iyadiibaa xaq laho inuu calfiyo inuu daajiyo inayna gaajoonin inuuna rafaadinin xuquuqda iyadu leedahayna waa gudanaya dadkana waa uga kaalmaynaya oo duhuuridaada waa dhabarkeedii la fuulahay butuunihaana waxa weeyaan waa caloosheeda iyo xaqii iyadu ay lahayd oo in la ilaaliyo wey dadka xoolaha leh iyo fardaha iyo waajib waxaa ku ah inay ilaaliyaan oo ay xuquuqda xoolaha ay ilaaliyaan macna ayb wa ama alatii midda hiya iyadu calayhi korkiisa wisrun ay dembiga ku tahay faladii midka way yatakhiduhaa ka dhiganaya ama u samaysanaya asharan ashar dartii yacni e, e, muxuu ahay qooq dartii wa bataran iyo xarraga kibir dartii wa badakhan iyo faan dartii kelimaadkaasi way isku macno dhow yihin ayib asharka bimacna almarax wallijaaj baa la yidhahdaa waa waa muxuu ahay waa waa qooqa e, batarkuna waa ku macna dhow yaho waa tuqyaanka xadgudubka weeye markii ruuxa uu nicmo helo ama xaquba u caddaado inuu kibro oo isla weynaado badakhuna waa ku macno dhow yahe lakiin waxay leeyiin alfakhru wataa'ul baa la ydhahdaa faanka iyo isa sarraysiinta iyo wuxuu u samaysanayaba wax kale maaha dadka inuu ugu faano inuu iskaga sarraysiiyo inuu qooqo iskibriyo ujeeddaduu leeyahayba taas wey intaasuu u samaystayba ka dembi bay ku tahay wa ri'aa'a annaasi iyo dadka istusidood dadka inuu istustuso intaasoo fardood buu leeyahay oo yacni fardihii adduunka ugu qaalisanaa oo ugu dheereeyo oo oo yaaba dee ka taajirsan oo waa kanba saas maana ayb fadalika kaas alladii kii weeye hiya iyadu calayhi korkiisa wisrun ay dembiga ku tahay u fiirso nin walba waxaa loo qabtay niyadiisa soo ma ninka hore niyo sare buu ku samaystayo inuu ilaahay diinkiisa ku faafiyo oo ku jihaado ayuu u samaystay kanina wuxuu ku samaystay labaadna isku astur kan kalena edebdarre iyo qooq iyo faan buu u samaystay marka nin walba niyadiisiiumbaa loo qabtay mid ajirka hela iyo mid ku asturnaada iyo wahaakada fadalika aladi qaaluu waxay yidhahdeen marka fardihii markii sidaa loogu kala qaaday fardaha sakama lagu leeya mise laguma laha baab inoo soo socda wa baab gooniyuu ku keeni doonaa ayib qaaluu waxay idhahdeen markaa kadib falxumuru dameerihiina yaa rasuulalla rasuulka ilaahay ah, lacagihii garanay oo geelii garanay oo adhigii garanay dameeraha ka war oo fardihii garanay dameeraha iyaga wax ma lagu leeyay qaala nebiga wuxu uhi sal lay slam maa allama soo dejinin calaya korkayga fiihaa dameeraha dhexdooda shay-an waxba iguma soo dejin wax dameeraha ku saabsan oo ilahay ugu soo dejiyey ma jiro ilaa haadihi alaayata aayaddan mooyee aljaamicata ee wax walba kulmisay alfaada ee wax la midiba yaryah ama uusan jirinba alfaada bimacnaa waxaa laga wadaa alqaliilati annadiir wax la midaba uu yaryahay xagga cumuumkeeda iyo macaanida soo hoosgelaysa iyo siday u guda ballaadhan tahay ee waxba ayna uga tegin wax la midii waa yaryahay wayna cumuumkana waxaa laga wadaa bimacna aljaamica wax kastay kulansatay oo maxay tahay faman yacmal miqaala daratin khayran yarahu waman yacmal miqaala daratin sharan yarah ninkii sameeya khayr haba yaraadee dhurcasadaba ha la ekaado qudhaanjada yaryarka ha ka sii yaraado khayr ninkii sameeya arki abaalkiisuu heli waa shar intuu dooniba ha yaraadee ninkii sameeyana abaalkiisa wuu arki maxay ka tagtay marka wanaag oo dhan ka ugu yar iyo ka ugu badanba in ajir laga helay sheegtay waxba kamayna tegin wixii shar ana isagana abaalkiisaad heli ama ha yaraada ama ha badnaa marka aayadda waxay yacni uu keenay bimacnaa dameeraha haddaad shar u isticmaashana haba yaraade abaalkeedaad heli haddaad dameeraha khayr u isticmaashana abaalkeedaad heli haddaad u isticmaasho inaad isaga asturnaato isaga xamaalatana hadi taana abaalkeeday leedahay marka qaabka aad u isticmaasho umuumka aayadda mooye wax gooniyo oo qur'aana ama ilaahay ugu soo dejiyo dameeraha si gooniya ugu saabsan ma jira buu nabig sal lay slam ayb waxaa wariye xadiidka isaga axmed baa wariyey wa muslim ayib xadiidku wuxuu faa'iidaynayaa in sakadu ku waajibto lagu leeyahay hee dahabka iyo fidada waa ijmaac waa laysla ogol yahay lacagahan hadda beddelkoodii galay ayaa la mida cinda aljumhuur waana u tegi doonnaa baab gooniyu u samayn doonaa mid kasta sidoo kaleeto geela iyo adhiga in lagu leeyahay ayuu sheegay iyadana waa laysla ogolyay riwaayada muslim waxay ku dartay loda muslim baa siyaadiyey riwaayadiisa lodana in lagu leeyahay sako iyadana waa laysla ogolyay ayib xadiiska wuxuu sheekhu yidhi marka wa fiihi xadiidkan waxaa ku sugan daliilun daliil baa ku sugan ana taarika daliilun baa ku sugan calaa anna taarika azakaati zakada ruuxii ka taga oo sakada bixin waayahay laa yuqtacu inaan la goynaynin lahu isaga binnaari naar inaan loo goynay waxaa ku cad xadiidka ruuxii sakada bixin waaya oo sakada diida ama ku bakhayla asagoo qirsan macnaha in lagu leey ilan inaan layguma bal hadduu soo istaaga sakaba waajib maha waa gaaloobaya markaa naarna waa la goyna marka inuu naar gelayo shaki ma waa qacinayna waa jasminayna laakiin waxaa laga wadaa bakhaylnimo iyo lex jecluusan u bixinayn waa ku far waa bixin waay ruuxa ma dhihi karnaa laba gooroba naartuu gelaya waa ahlu naar umuum waa u dhihi karnaa umuuman waa dhihi karnaa ninkii sekada bixin waaya naar buu gelaya laakiin hebel oon ognahay inuu sekada bixin waaye xukumka markaan u baahannahay inaan saarno dhan hebel sekadiibuu bixin waay waa ahlu naar miyaan dhihi karnaa maya ma dhihi karno maxaa laga qaadanayaa uma yaraa sabiilahu ima ila aljannati wa ima ila naar somayna soo mari markuu geeliisii ku tunto oo adhigii uu hardiyo oo dahabkii iyo bahashii lagu kululeeyo oo qiyaamada lagu ciqaabo markaa kadib waxaa dhici karta inuu janno aado inuu naar aadana waa dhici karta sooma maadaama nas uu xadiidku ku yahay inuu janno geli karo bimacnaa ma gaaloobin wey marka marka taariku zakaadku ruuxa sakada bixin waaya inuu muslim yahay caasi ah oo uusan diinta ka bixin baa loo deliishanaya waana manhabu jamaahiiri ahli sunna waljamaca salafan wa khalafan saasay qabaan sakada bixin la'aanteedu inaysan gaalnimo keenayn ayb riwaayaa jirta cinda axmed baan u malay inay tahay oo culimada salafka qaarkood qabeen oo taarikul arkaani alarbaca inuu kaafir yahay qabay sida shekhu islaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah soo guurinay laakiin jumhuurtu saa ma qabaan taariku zakaadka inuusan gaal ahayn baa loo badan yahay saasaana xadiidka muuqata taariku zakaadka markaan leenahay waa inuu wujuubkeeda qirayo waa waa inuu qirayo waajib waaye waa farad waa laygu leeyahay laakiin markii laga soo raadiyo maya muxuu ahay bal waan bixin doonaa bal waan bixin doonaasaa la tegaysa marka ayb wa aakhiruhu xadiidka aakhirkiisuna daliilun wuxuu daliil u yahay fii ihbaati alcumuumi cumuumka sugiddiisa nusuusta cumuumkeeda sugiddeeda iyo in la deliishan karayo cumuumka waxaa la yidhaahdaa waa nas aayad qur'aana ama xadiid waxyaalo fara badan ay soo hoosgelayaan sida aayadda hadda soo aayaddu soom loo khayr sameeya haba yaraadee ajir buu ka helayaa maxaan u deliishanaynaa waxaan u deliishanaynaa cumuumka aayadda ninkii dameer ama baqal ama gaari ama diyaarad wuxuun dhanka khayrka u isticmaalahay inuu ka helayo ajar dhanka sharka ninkii u isticmaalana inuu naar ku gelayo xaggee baan ka hellay waay wax baqal sheegaya ma hayno dameer wax gooni u sheegaya ma hayno baabuur iyo diyaarad iska badaa xaggeen u deliishanay ya cumuumka aayaddaan deliishanay leanna aayaddaa waxay tidhi wixii sidaasoo dhan waa isku xugum marka cumuumka inuu daliil yahay ayay xadiiska qaybtiisa dambe ka muuqata waana laisla ogolaya macna iyadana hadal badan male wacan abi hurayrata radi allahu lammaa tuwafiya markii la oofsaday buu rasuululahi sal lay slam rasuul alle markii la oofsaday wa kaana uu ahaaday abubakrin abubakarna uu ahaaday oo abubakar uu xilkii qabtay wey oo wa kafara ay gaaloobeen man kafara ciddii gaalowday oo min alcarabi carabta ka mida ah. ilaan markii nabigu dhintayba sal lay wasalam carabi qabaa'il fara badan oo dib ka soo islaamay diintii bay ka noqdeen wa kafara man kafara min alcarab kadibna waa kii abubakr radi allahu tacala canhu yacnii ku duulay oo uu xullaaye iyo wuxuu dib islaamnimada dib ugu soo celiyey iyo dadkaa gaaloobay marka qaybay ahaayeen markuu nebigu geeriyooday qaar nebiyo kale kuwa beenaalayaal ahoo nebinimo sheegtay bay rumeeyeen oo dee nebi moxamed hadduu nebi ahaa annagana nebiyaa noo soo baxay bay dheheen musaylimat alkadaab iyo reer bani xaniif iyo tulayxat alasadi iyo E, e, islaantii naagtii sajaax la dhihi jiray iyo xataa naag nebinimo sheegataa soo baxday oo ayadana reerkeedii ay nebinimo u ictiraafeen qolyo marka qolyahaas beenaalayaashay nebinimada raacday bay raaceen oo sidaasay murtadiin diinta ka baxay ku noqdeen qolyana sakadii bay inkireen qolyana sakadii bay inkireen ayagana murtadiin bay ahaayeen qolana ayagoo sakadii qirsan ayaa waxoogaa ta'wiil baa ku dhashay oo way diideen bixinteeda kulligood lama kala saarine dagaal baa lagu gaaciyey war muslim baan ahay waxoogaa waxbaa igu yar sakadii marba haddaad sakadii diidday waa lagula dagaalama wa kafara man kafara halkaasaa la isla mariyey wa kafara man kafara min alcarabi faqaala cumaru cumar marka wuxuu yidhi abubakar marka wuxuu go'aansaday inuu la dagaalamo waxaaba laleeyahayba saddex magaalaaba soo hadhayba oo makiya madiine iyo aa'if iyo magaalooyin yarbaaba soo hadhayba carabtii acraabta ahayd waaba noqdeenba faqaala cumar cumar wuxu yidhi abubakar marka wuxuu go'aansaday inuu la dagaalamo ciidamuu diyaariyey labi-iyo calan buu guntay labi ciidan ayuu labiyo jiha u kala bixiyey oo qabaa'isha soo edbiya diinta ku soo celiya abubakr markuu go'aankii qaataybaa cumar baa arrintii waxoogaa u cuntami weyday fa qaala cumar cuur wuxuu yidhi kayfa sideebaa tuqaatilu nnaasa dadka ula dagaalami waqad qaala rasuululahi sal lay slam isagoo rasuulku yidhi umirtu waxaa lay amray an uqaatila annaasa dadka inaan la dagaalamo xataa yaquuluu ilaa ay ka yidhaahdaan laa ilaaha ila allah faman qaalahaa ruuxii laa ilaaha ila allahu yidhaahda faqad casama waa ilaaliya minii aniga xaggayga maalahu xoolihiisa wa nafsahu iyo naftiisa waa iga ilaaliya ilaa bixaqihi islaamka xaqiisa mooye ah, islaamka xaqiisa oo muxuu aha naftaada iyo xoolahaaga hadii xaq islaam markaa ku tacalluqo shahaadataynkaba aad qirtida dee xaqii waa lagaa qaadi marka ilaa bixaqi xaqi lislaam wa xisaabuhu kaa xisaabtiisuna calallaahi alla korkiisay waxa uu ku dhawaaqo shahaadataynka ah inay qalbigiisa jirto oo qalbiga ka qirsan yahay iyo inuu sidaas si ka gedisan qalbigiisaya xisaabtaasi aniga iima taalle ilaahay bay u taallaa aniga waxaa ii taalla in aan carabkiisana xukumo ficilkiisiiyo wixii xubnihiisu samaynayaanna xukumo intaa wixii ka hooseeyana maxkamad rabbi bay jirtaa wa xisaabuhu cala allah maxaa yeele lama gaari karo quluubta waxaa ku jira hawl ilaahay saas weyaan ayb cumar marka wuxuu yidhi nebigaaba sidaas yidhi oo laa ilaaha ila allaahu ciddii tidhaahda dhiiggiisiiyo xoolihiisu waa xaaraam eh abubakarow dadkani way shahaadanayaane seedula dagaalamay maxaa ku banaysan waa cumar fa qaala markaasaa abubakar wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay la uqaatilanna waan la dagaalamiyo waan la dagaalami man farraqa ciddii kala qaada bayna alsalaati waazaka sakada iyo salaada ruuxii kala qaada waan la dagaalamay oo yidhaahda aniga waan tukan laakiin zaka ma bixinahay maxaa yeelay maxaa yeelay fa ina azakaata sakadii xaqulmaali xoolaha xaqoodii waay salaaduna waa xaqii jidhka sakaduna waa xaqii xoolaha labadooda ninkii midna ogolaada midna diida kaasi shakigama jira waa la dagaalamayaa buuhi weliba wuu ka sii daro wuxuu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay low manacuunii hadday ii diidaan canaaqan waxar oo kaanuu ay ahaayeen yu'adduunaha kuwa siiya oo u guta ila rasuulilahi sal lay slam rasuulka xaggiisa u guta waxar ay rasuulka siin jireen hadday ii diidaan la qaataltuhum waan la dagaalami calaa manciha diiddada ay ii diideen keena waxartii baan kula dagaalami wax kale adigu iska baddaaya ah, xoolo iyo geel iyo adhi waaweynii iska baddaa xataa waxar ay nebiga siin jireenoo xaq ku ahayd xoolahooda inay ka bixiyaan hadday ii diidaan khalaas war male qaala cumar wuxuu yidhi marka fawallahi ilaahay baan ku dhaartay maa huwa arinku ma ahaanin ilaa an qad sharaxa allaahu alla inuu waasiciyey mooyaane wax kale ma aha sadra abibakrin abubakar laabtiisa lilqitaali dagaal inuu u waasiciyey mooye arrintu wax kale ma ahee ilaahay baa qalbiga abubakar wuxuu ku waasiciyey oo ku qanciyay dagaalka facaraftu waxaan ogaaday buu idhi annahu isagu alxaqu inuu xaqaya marba haddii abubakar ku adkaysta qalbigiisuna sidaa raalli ku yahay ilaahayna ku sharxay waxaa ii soo baxday buu idhi inuu xaqu sidaas waana ku raaxay rawahu ljamacatu baa warisay ila bna maaja ibnu maajah mooye laakin fii lafdi muslimin muslim lafdigiisa waxaa ku sugan watirmidiy iyo tirmidi wa abu daawuud low manacuunii hadday ii diidaan ciqaalan dabar oo kaanuu ay ahayn yu'adduunahu kuwa guta oo bixiya badala alcanaaqi wa xarta badelkeeda fahno qolyaha kale xadiiska waxay ku wariyeen canaaqan wa xar muslim iyo tirmidi abu daawuudna waxay ku wariyeen ciqaalan oo dabar ah ciqaalka waa xadhigga eh, geela lagu dabro ama xoolaha lagu dabra ee lagu xidhaa la yidhahda macnaha marka hadday xataa xadhiggaa yarkee dabarka ah ama seetada ah oo xaq loogu yeeshay xataa hadday ii diidaan waan kula dagaalami waaya waxartii marka waaba ka sii xeeldheeryahay ayb xadiidkaasi waxaa loo deliishanayaa maanicu zakaadka ruuxa zakada diiday laba mid waay oo bixin waaya hadduu yahay waajibba iguma aha haduu leeyahay oo isagoo ay ku waajibtay waajibnimadeeda inkirsan yihin taa iyadoo uu gaaloobayo diintu ka bixi waana lala dagaalamayo gaalnimaa loola dagaalamaya iyo riddo sidii qabaa'isha badankoodba loola dagaalamayo reer bani xaniifa iyo kayrkood iyo qabaa'il fara badan riddaa loola dagaalamaya diintii buu ka baxay murtad ayb haddiise laakiin asaga oo tukanaya oo shahaadanaya oo diintii qirsan oo sakadii inay waajib ku tahay qirsan hadduu haddana bixin waayo xoog baa lagaga qaaday xadiiska inoo soo socdaa sheegi doona dawladdu intay u tagto oo xoog lagaga qaado baa weliba ganaax loogu daray oo sakadii wax ka siyaasana laga qaadanaya hadduu isgiijiyo intuu koox uruursado dagaal isu diyaariyo oo yidhahdo waan iska kiin celinaya asagaiyo intuu keensadayba waa lala dagaalamay marka waa masalada loo yaqaano alaa'ifa almumtanica la yidhaahdaa alaa'ifa almumtanica koox intay awood isbidday is-uruursatay oo waajib waajibaadka shareecada ka mida ah, faraa'idda qaar ka mid ah inay samaysoy la timaaddo diidday sidaana ku dagaalantay ama muxaramaadka daahirka ah sinada iyo khamrada iyo ee mxuu ahaaye muxaramaadka waa weyn qaar ka mida ah. intay samaynayso daaye marka la yidhi diiday oo dagaal ka xigsatay waa lala dagaalami la dagaalankoodu markaa waa bannaanyah bal waa waajib sharciya wa ama waxaa la yidhiba shareecadii ku dhaqma oo diinta dabaqa oo xeer jajabkan iyo balaayadan iyo andimadan wadciga tuura maya bay yidhaahdeen awood haddii loolaya waa lagula dagaalami ilaa la ogolaysiiyo marka xadiiskani wuxuu ka mid ah xadiista loo deliishado masalada noocaasa macnaha waxaana la yidhaahdaa طaa'ifa mumtanica oo muxaramaad daahir ah samaynaysa ama waajibaad iyo faraa'id daahir ah ka tegaysa oo markaasi haddana awood isbidayo inay ku dagaalanto diyaar wa haddaynan awood lahayn dee markaa lala dagaalamaya waa laga soo qaadi sooma waa u tegi doonaa xadiiska soo socda ka hadlay tahay laakiin hadday awood leeyihiin oo isdifaacaan oy dagaalamaan waa lagula dagaalami wixii ku dhintaa ku dhinto xaquuqdan waa laga soo qaaday ayib shekhulislaam ibnu taymiya caleyh raxmatullah ijmaac buu soo guurinaya masalada ayadaa hayrkiina maaha hayrkiin keligiina meher yani waa looga horreeyo rag badan baa soo guurinaya in qolyaha noocaasa la dagaalankoodu ijmaacu saxaaba uu yahay ijmaacu saxaaba iyo gadaashoodba aymo badanoo sidaas masaladaas macnaha wacan bahzi bni xakiimin can abiihi can jaddihi qaala wuxuu idhi samictu waxaan maqlay rasuul allahi sal oo yaquulu leh fii kulli ibilin geel kasta dhexdiisa saa'imatin oo foofaysa waxaa dhexdiisa ahaaday fii kulli arbaciina afartan kasta dhexdooda waxa ahaatay oo geelii foofaya ka mida ibnatu labuunin inahooya caanaley baa la dhahaa u tegi doonnaa inahooya caanaley bimacnaa waa nidig ama qaalin laba sano u dhammaatay oo sannadkii saddexaad gashay hooyadeedna ay da'dii iyada ku xigtay intay dhashay ay nuugayso ilan geelu sidiisa waa u tegi doonaa geelu sanadna wuu nuujiyaa sanadna wuu rimanaadaa waa saas sanadkaa markuu dhalo nirigtii sanadkan dhalatay sanadkan way nuugi sanadka dambe hooyadeed marka way rimi soo ma sanadka saddexaad markay dhasho oo tii dambe ay nuujinayso ti dhalatay sanadkan markaa waxay ku jirtaa sanadkii saddexaad bay ku jirtaa hooyadeedna caanay leedahay sooma marka bintu labuun baa la dhahaa hadduu lab yahayna oo qurbac yahayna waxa la dhahaa ibnu labuun waa u tegi doonaa tafaasiisha kulli arbaciina afartan kasta oo geela ka mida ahaaday dhexdiisa ibnu labuunin meesha waxaa laga qaadan geela foofa umbay zaka ku waajibta waana u tegi doonnaa adhiguna waa la mid xoolaha la calfiyo ee xidhxidhan ama xaraysan ee la calfiyo zaka ma leh ayb lama kala geeyo ibilun geel lagama geeyo can xisaabiha xisaabteeda lagama kala geeyo laa yufaraqu ibilun can xisaabiha xisaabteeda lagama kaxeeyo lagama fogeeyo lagama geeyo bimacnaa waxa weeye geel isku jira waa u tegi oo isku xisaab ah oo isku saka ah si sakada looga cararo lama kala madho rebaadiyahaa samayn jira shaqa ay yaqaanaan si eh, marna way isku darayaan si sekadu ay u yaraato marna way kala marhayaan si ay sekadu u yaraato kolba ayagu sekada inay yareeyaan bay ka shaqaynayaan haddee ilaahay lama siri kareen wixii waa la ogyahay ayb man acطaahaa ninkii bixiya buu nebigu sal lay man acطaahaa sakadaa ruuxii siiya mu'tajiran isagoo ajir ku doonayo oo niyadiisu ajirdoon ay tahay falahu waxaa u sugnaaday ajruhaa ajirkeedaa waman manacahaa ruuxii sakada diida oo bixin waaya fa innaa annagu aakhiduuha sakadii kuwa ka qaadayaanna iyo wa shatra ibilihi geeliisa niskiina waan ka qaadaynaa yacni casmadu waa shay go'an shay go'an oo waxyaabaha alla gooyay bay ka mid tahay tabaaraka wa tacaala laa yaxilu xalaal ma aha liaali muxammadin muxamed aalkiisa minhaa xaggeeda xaaluu ka ahday shay shayna xalaal ugama ah yacni sekada xoolaha ka go'da nebiga iyo aalkiisa waa u tegi doonnaaye waxba xalaal ugama aha sekada iyo sadaqaadka iyo aalubaydka nebiga xalaal uma ah rawaxa wariya xadiidka axmed wannasaa'iyi wa abu daawuud wa qaala abu daawuud wuxuu yidhi wa shatra maalihi xoolihiisa niskiina waan ka qaadanaynaa lafdiga hore muxuu ahaa wa shatra ibilihi geeliisa niskii lafdiga abu daawuudna wa shatra maalihi xoolihiisa niski maxay ku kala duwan yihin lafdiga hore geelii umbaa nis laga qaaday lafdiga dambana geela keliya ku ekaan mayna adhigii iyo lodii iyo dahabkii xooluhu lahaa oo dhan baa nis ka qaadanayna lafdigan dambaa marka guda weyn wahuwa xadiidkani buu sheekhuu yidhi xujatun fii ahdiha min almumtanic xadiidkaa horta waxaa wariyey rawa axmed wanasaa'ib wa daawuud waa xadiid xasan ah waxaa saxiixiye xaakim dahabi baa ku waafaqay ibnu jaruud waxaa taxsiininaya sheekh albani sheekh abu isxaaq bin xuwayni sheekh shucayb iyo hayrkoodba xadiiku waa xadii sugan wey ayb sheekh wuxuu yidhi marka wahuwa xadiidkani xujatun waa xujo waa daliil fii akhdiha zakada qaaditaankeeduu daliil u yahay min almumtanici laga qaadahayo min almumtanic ruuxa diiday oo inuu bixiyo diiday oo iskiijiyey waa laga qaadi wa wuquucihaana daliil buu u yahay sakadaasi inay dhacayso xoogga lagu qaaday mawqicahaa meesheeda inay dhacayso bimacnaa ruuxan sakadii diiday ee xoog lagaga soo qaaday dowladdu ay xoog kaga qaaday sakadaasi booskii saka ma gelaysaa mise ma gelaysa waay ilan qanacsanaan iyo raallinimo kumuusan bixinine waa laga soo faramaroojiyey marka saka may noqonaysaa mise ma noqonayso adiiku wuxuu kutusayaa inay zaka noqonayso bui zakana ay gelayso xaggee laga qaadanayaa bimaanaa xadiiska daahirkiisa ka muuqata ayib xadiidkani waxaa kaloo loo deliishadaa masaaisha loo yaqaano waa masalo cano loo yaqaano altaqriim bilmaal ruuxa khaladka gala inay dowladdu ku ganaaxi karto xoolo dembi buu galay waajib buu dayacay xadgudub buu sameeyey meeshii ama la xidhi lahaa ama la karbaashi lahaa beddelkeeda inay dawladdu xoola ku ganaaxan karto ganaaxa xoolaha ka qaadan karto oo cuquubadiisa cuquubo maaliya laga dhigi karo waa masale khilaafiya ah weye a'immada qaar baa diidan laakiin axaadiista masaladani ay ku soo aroortay waa axaadiis fara badan aaxaadeeda marka la fiiriyo mid wal meeshuu ku yimid markii laysu geeyana waxay faa'iidaynaysaa masaladaasi asalkeedu inuu mashruuc yahay iyo dawaabideeda iyo meesheeda waay laakiin asalkeedu waa mashruuc asalkeedu waa mashruuc laakiin cidda wax ku ganacaysa inay nidaam tahay waay waa masalada hadda andimada reer galbeedku inta badanba ay dadka kaga adkaadeen ilaahay amarkii dadkiiba nin walba isagunbaaba is ilaalinba maxaa yeelay haddaad lug qaaddo waxbaba lagu yeeli mahayo laguna xidhan mahayo uun dhag xoolan baa lagaa goosano bini aadamka marka wax lexjeclada xoolaha kaga badiya ama uu ka jecel yaha ma jirto haddaabaad og tahay haddaad tilaabo oo trafig laytka aad aad gudubto ood isbiirka baabuurka siyaadiso oo khalad lagugu qabto haddiiba jag waxoogaa lagaa goosanaayo aleelahay adoon waardina ku saarnayn askarina ku daba soconin adaa askari isu ah xoogaagaaga ilaasho soo marka masaladaasi asal ahaan way u bannaan tahay andimada islaamka iyo dawladda waa u banaantahay dawaabid iyo xuduud sharcigay leedahay laakiin asalkeedu waa banaanta sharti waxa ay ganaaxaasi ka qaadanayso waa inaynu xuduud xuduudaha shareecada ka aysan ahayn xuduudaha shareecada ayaga waxba bedela lagama qaadan karo laakiin waxyaalaha kaleeta ee nidaamka la jebinaya waa maslo bannaan wey saasaa raajix macna labadaa xadiise isdaba yaalla marka wuxuu ku tusayaa dadka sakada diiday hadday koox awood la yihiinna waa lagula dagaalami ilaa laga qaadoo la ogolaysiiyo kan dambana wuxuu ku tusayaa haddaynan awood lahayn lala dagaalami maayo waa laga soo qaadi xoog baa lagaga soo qaadi waana la ganaaxi karaa xoolahoo niskii baa laga soo qaadi karaa oo siyaada'a macnaha hada bilahi towfiiq sal allahuma wslm cala nabiyina muxamed wcala ali w saxbi waslem